bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afar iyo tobnaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dir bism illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd kitaabkii siirada ahaa baynu ku dhex jirnay iyo islaamka bilowgiisii dadka muslimiinta ah dhibaatooyinkii soo maro laga warramayay qaarkood soo aragnay sida usradii reer yaasir iyo khataab ibnu arad dadka la dhibay waxaa ka mid ahaa isaguna abubakr radia allahu canh waxyaabaha had iyo jeer laga faaidaysanayana taariikh ahaana horeynu usoo xusnay waa sunno ama jid furan oo iska soconaya wey qofka had iyo jeer saalix ahee wanaag ku baaqaya in calaaqib iyo dhibaatooyinba ay iska iman doonaan dadka kale wa miman uudiya fi fillaah dadkii ilaahay daraaddii loo dhibay waxaa ka mid ah abubakr asidiiq asxaabigii nebiga rafiiqa koobaad u ahaa wasiirkiisii koobaad walama ishtadda calayhi aladaa markii dhibaatadu ay ku adkaatay abubakar uudiya iyo aladaa waa labadu waa dhibun waa ficil iyo ismiun waa maadada soo noqnoqota had iyo jeer inaad ufiirsto wey markii dhibaatadu ay ku adkaatay ajmaca amrahu arrinkiisii wuxuu isugu geeyey cala alhijrati inuu iskaga qaxo min makkata ilaa jihati alxabasha wuxuu go-aansaday inuu maka iskaga cararo xaggaa iyo xabashidana u qaxo kadib markii lagu sheegay nin mas-uulahoo boqor meeshaa ka ahoo axmed unajaashi la yidhaahdo caadila fa kharaja abubakar wuu baxay xataa ataa jeer uu gaadhay barka alghimaad meesha la yidhaahdo waa meel shan habeen looga socdo maka oo xagga badda ah baddaa cas xaggeeda fa laqiyahu waxaa la kulmay ibnu dagina ninka laydhaah ayaa halkaa isagoo hawdka sii xulaya abubakaro maka ka qaxay ilaahay dartii diin uga qaxay macnaha diintiisu la cararayo ayaa waxaa la kulmay ninka laydhaha ibnu dagina ibnu daqina haddii wax lagaaga sheegana waxa weeye wahuwa sayidu qabiilatin cadiima qabiilo weyn oo qabaa'ilka carbeed kamida ayuu madax ka ahaa ismuha alqaara magacaasa la odhan jiray qabiilada reer qaare ayuu madax ka ahaa fa qaala markaasuu yidhi ilaa ayna xaggeed tegaysaa yaa abaabakr war abubakar waa adigan heensaystay ee waddankii ka dhaqaajiye xaggaad u kacday fa faqaala marka abubakar baa ninkii u cawday oo yidhi akhrajanii qawmii qoladaydii way qixiyeen fa uriidu waxaan doonayaa an asiixa fi lard inaan dhulka iska dawaafo asiixa siyaaxadu waa dawaafid inaan dhulka iska dawaafo wa acbuda rabbii ilaahayga aan caabudo waa siduu nebi ibraahim u yihi innii muhaajirun ilaa rabbi ilaahay xaggiisaan ana uqaxayaa buu nebi ibraahim yidhi intee udhexaysa abubakar iyo nebi ibraahim waa laba oo isku mid ahun leanna aabihii baa yidhi wahjurnii maliya waarna dhaaf buuo wadanka noo dhaaf nebi ibraahim aabihii baa ku leh war waanku masaafurnena dhaaf kol haddaad ilaahyaashayday naxaday marka waa dhaqan iska jira in la idhaa qofka ama ha la xidho ama ha la mastaafuriyo iyo imika ay ku darmatay jinsiyadda ha laga xayuubiyo ayaa la idhaa meeshii u dhashay laftigeeda ayaa la odhanaya jinsiyadda ha laga qaado waayo faqaala bnu daqina ninkii ibnu daqine ee suldaanka qabiiladaa ka ahaa baa yidhi mithluka ya abaabakr abubakrow adiga noocaagu laa yakhruj ma baxo ama laa yukhraj lama saarabno war bulshooyinka dadka aanay ka maarmin baa tahay adigu abubakarow hadday dadkani wax garanayaan adiga oo kale inay soo qaxiyaan ma aha oy dalka kasoo eriyaan inaka adigu taksibu lmactuum waa intii khadiija ay nabiga ku tiri calayhi salaatu wasalaam ayuu ninkanina ku yidhi abubakar khadiija intii ay markay nin waxaan leeya intuu waraqa ku yidhi nebiga ninta khadiija ku tiri ale cafan markii nabiga ilaahay uu soo diray erayadii qaalig ahayd ku dhiiri gelinaysay khadiija rasuulka ayaa ninkanina abubakar ku taksibu lmacduum waxaad kasabtaa waxa la waayo macnaha waxaan dadkuba haynin baad soo shaqaysaa dadkaad wa watasilu raxim qaraabadana waad xidhiidhisaa midaa isku wanaagsan tihiin iyo mid ku dhibaba wataxmilu lkal culayskaad qaadaa macnaha dadka had iyo jeer ducafada ahi dadkuna aanay u arkaynin inay dan ku qabaan waa iska culays a ah, waxaa jira qof laleeyahy kani arin iyo adduun iyo itaal toona ma hayo noocaa dadku wuu iska nacaa ee nooca lagu naco weeye baryada iyo bukaanka iyo baahida waxa waa la isku nacaa kaasi wuu culus yahay fa huwa kallun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihu laa yati bikhayr ah, kalli qur-aanku wuxuu ku sheegay kaa sanamka ah waaya wa tuqri dayf martidana waa sooriyeysaa martida oo la sooreeyo oo la hagaajiyaa waxa ay kamid tahay dhaqanka wanaagsan wa tuciinu waxa aad dadka ka saacidaa calaa nawaaib alxaq xaqa kolba wixii ku yimaada dhibaatooyina waayo macnayaal dhowraa ah lagu fasiree kaasi waa kamid haddaba niyo intaasoo wanaag baad leedahay dee ma haboona in adiga lagu eriyo ninkii dabeedna war buu soo kordhiyey wuxuu ihi fa ana laka jaarun anaa magan ku ah jaar waxa weeyaan waa magan maganta qofka wax magan geliyaa la ydhaha kan dee olo go-ana waa la ydhaha farjic ar wadankii maka ku noqo wacbud rabbaka bibaladik ilaahaagana dalkaagii ku caabud maka abubakar makaha ka soo caranay oga halkii la tegaya lagu jire bal dib ugu noqo halkaa ilaahay ku caabo farajaca markaa wuu noqday abubakar wartaxala ibnu daqina ibnu daqinana wuu la soo guuray macahu isaga ibnu daqina kasoo raacay xaggaa iyo qoorigii badda ereyada marka durugsane badda xaggeeda makay isla yimaadeen labadoodii wadaafa waxa uu ku dhex wareegay fii ashraafi quraysh qoladii quraysh kuwii sharafta lahaa odayaashoodii maka ayuu ninkii abubakar magangeliyey abubakar maka u dhashay makada laftigeedii baa laga masaafuriyey nin baa soo magan gelinaya meel kale ka yimi oo carabta odayaashooda ka mid ah kan magantiisa way ogol yihiin kanse way diidan yihin sababtay ku diideedna abubakar waa la yaqaanaa ma aha nin iyaba way garanayaan laga maarmayo inaanu ahayn diintaa lagu diiday diinba hadduu wata ba idhaan dalka umuu dhalan waaya wadaafa fi ashraafi quraysh quraysh buu ku dhex wareegay wa qaala lahu markaa qabaa'ilkii wuxuu ku yidhi ninkii wax magangelinaya gelinaya carbeed abubakrin laa yukraju miluhu war abubakar noociisa lama mastaafuriyo abubakar ninkan la yidhaahdo noociisu dalku kama maarmi buul waa shaksiyaadka muhiimka ah ee aan laga maarmin markaasuu dabeedna sababeeyey atukrijuuna rajulan war ma nin baa eryeysaan buuri yaksib lmacduum wayasil raxim wayaxmil lkal wayuqri dayf wayuciinu calaa nawaaib alxaq intaasoo arrimood idiin qabta xallo wixii bulshada baahiyaheeda iyo diin iyo dal iyo dunyo dadba intaba dan buu ninkani u yahay lagama maarmin waa intii kolkii hore isaga ku ammaanaynu soo macnayna falam takdib qurayshun qurayshi kamay been sheegin kumay beeninin weeye bijiwaari ibni dagina ninka ibnu dagina la idhaahdee suldaanka meeshaa marayay jiwaarkiisa jiwaarki iyo jiwaarkuna waxa weeyaan waa magantii un magantii kumay beeninin oo may odhanin war ku siin maynena dah kan way ka xishoodeen laakiin wuxunay ku xidheen un shardi wa qaaluu lahu waxay ku idhahdeen ninkii suldaanka ahaa lahaa abubakar baan anigu ma maka ku magan gelinayaa shardiganay ku xidheen magantiisa waxay idhahdeen mur abaa bakrin falyacbud rabba abubakar amar siiyo ilaahay ha ku caabuda fii daarihi xaafadiisa war ninkan amar siiyo waxaad tidhahda haddaad alla caabudayso xaafadaada ku caabud falyusalli fiihaa xaafadiisa ha ku tukado maa shaaa wuxuu doonayo walyaqra' maa shaaa wuxuu doonayana ha akriyo walaa yu'diina bidalik wuxuu si akhriyayo yuu nagu dhibin yu'diina waa tii aynu soo marayno uudiya iyo aladaa iyo yu'diina waadiyadu waa dhibka un miyuu nagu dhibin bay yidhahdeen liannahu gaalka dee xaqa dhiba sida shaydaanka adaankii aqiimidii ay u dhibaan qofkan xaqu qiiq buu kasii daynayaa sankiiyo dhagahada marka lagu akriyo waa jinka ka qaylaya xaq oo kale iyo liannahu qur-aanka uu akriya ha akriyo annaga yuu nagu dhibin bay yidhahdeen walaa yastaclin yaanu faafinin oanu dadka gaadhsiinin walaa yastaclin isticlaamku waa yani yuu muujisanin ma u baahnin buui waxaan waxay leeyihiin shaygan iclaamka yuu gelinin warbaahin yuu ku samaynin dadka yuu gaadhsiinin gaaladu intaasay aada uga xanaaqayan xaqu inuu iclaan yeesho xaqu inuu warbaahin ka baxo xaqu inuu dad gaadho yasuduuna can sabiili illah qur-aanku in fara badan buu tilmaamaa inay jidgoyn ugu jiraan xaqa si aan shucaaciisa iyo fallaarihiisu curcurka hareeraha u kala kaxaynin walaa yastaclin yuu iclaan ku samaynin bay yidhaah warbaahintaa ma rabno marka waa laga yaabaa isku si uma arkaan had iyo jeer qofka shay khayr la baahinaya iyo qofka kildi ku adaanaya way sababeeyeeno waxay idhahdeen fa innaa nakhshaa waxaanu ka cabsanaynaa haddaanu carabtan quraysha reer maka nahay an yaftina nisaa'unaa wa abnaa'unaa dumarka iyaga iyo iyo inamada iyadu inay ku ku ibtiloobaan xaqii raaciddiisiibay ka dhigaan fitno inay nag naga fitnoobaan carruurtu carruurtu inuu naga baleeyaan doodaya ayaan daydaynaaba wuu naga balaynaya abubakar waxa uu akriyaya hadduu dadka maqlaan way naga baloobaya sidaasay ka dhigantay hmm. marka ay qiyaas ku samaynayaan imaka wadamadan galbeedka diimaha iyo waxa la xidhiidha inta loogu akris badan yahy ta loogu galid badan yahy talo saasoo kale kolkay ufaallaynayaan waxa ay idhaahdaan inta imika diintooda bedeshay ama dib uga noqotay bay idhahdaan anaa ma yidhaahdaan inta islaamtay ee wadan hebel kamid ah wadamadii gaalada ahaa laakiin waxay idhahdaan inta diintooda bedeshay hadday aada maqasho iyagoo leh macnaheedu waxay ujeedaan inta islaamka u noqotay wey ee gaalnimada ka baxda inta fitnowday bay ujeedaan markaa inta fitnooday xaggooda ayay ujeedaan waay faman yakfur bitaaquuti wa yu'min billah halkaaba waxaa lagu sheegay daaquudka oo la diiday inay tahay iyadoo laga gaalooday marka saasay ku sababeeyeen fa qaala wuxuu yihi dalika ibnu daqina ibnu daqina arrintaa wuxuu usheegay liabibakr abubakar buu sheegay o wuxu uhi war magantayda waa tahay laakiin niyo shardigaasaa la igu xidhaya xaafadaada alle ku caabudoo ku xidhnow fa labisa bidalika ari abubakr sidaasuu ku nagaa labisa lubsigu waa nagaadiya saasuu ku nagaa abubakr muddu saa iskaga watay yacbudu rabbahu fii daari ilaahay xaafadiisuu ku caabuday walaa yastaclinu bisalaati salaada korumuu qaadayn walaa yaqra'u fii kayri daarihi xaafadiisa xaafadaan ahayna kuma uu akrii jirin wax ehm, qira'a ah, qur-aan ah. ehm, shardigaasu fulinayay uma badaa liabi bakrin abubakar waxaa u muuqday inuu masaajid dhisto fabtanaa masjidan masaajid buu abubakar ka dhistay bifinaai daarihi daartiisa dayrkeeda finaagu waa eryadan waasaca ah ee lagu laba fidsadee dayrka lagu nasto weeye halkaasuu ka dhistay dayrka xaafadda ayuu daar ka dhistay ayuu masaajid ka dhistay meel mawla ah wa kaana yusallii fiihi wayaqra'u lqur'aan abubakar intuu halkaa ku tukado ayuu qur ku akriyi jiray salaada fayanqadifu calayhi nisaau lmushrikiina wa abnaauhum yanqadif qadafa waxa weeye shiidkaa la idhahdaa waxaa la idhahdaa shayga oo shay ku shubma inqidaafu lmiyaah biyo shubmaya marka yanqadifu calayhi waxa kusoo ururi jira oo dushiisa aada ugu soo shubmi jiray nisaau lmushrikiina wa abnaahum gaalada dumarkooda iyo caruurtooda ayaa abuubakar oo qiiraysan oo qur-aan akriyayao tukanayao khushuucsan ayaa ay kusoo ururayaan ilaa qofka ay ka dhab tahay iyo ka kalena isku mid ma ahe waa intay diidanaayeen wahum yacjabuuna minhu way la yaabsan yihiin dumarka iyo caruurta reer maka abubakar wayanduruuna ilayhi waanay eegayaan way eegayaan qofka shaygani uu ka dhab yahay waxaa maaragtay waa kalimatun xaya min qalbin xay kelmadda nool ee ka soo baxaysa qalbiga noole qulubta way saamaysaa qofka kolba qalbigiisu inta noloshiisu laagtay ayaa qowlkiisa saamayntiisuna la egtay waayo marka kolkiiba dabeedna nuurkiibuu gaadhsiiyey wa kaana rajulan bakaa-an nin iloohin badanna wuu ahaayo khushuuc badan laa yamliku caynayhi labada indhoodna ma hanan jirin idaa qara'a alqur'aana marka uu qur-aanka akriyo indhaha ma xejin jirin macnaheedu waxa weeye ilmada indhaha muu xejin jirin ilaahay daraadii buu la khushuuci jiru la ilmayn jiri a jacaylka ilaahay iyo aakhira iyo qur-aanka uu qabo ile qofba waxbuu la ilmeeyaay nin baa beri noo sheega wuxu uhi waxaan arkay bui hebel hebel <laughs> imika joog ka sheekeynaya oo beri orientationka kacaanka uu jeedin jiray fuushan bui meesha la idhaahdo khayriyada heblaayo oo jacaylku kacaanka u qaban la ilmaynaya buui <laughs> ah, jacaylku kacaanka u qabo la ilmeeyey oo la ooyay baan arkay mid dee gabad jacaylkeed la ooyayna aragtay laakiin ah, macnaha waxaynu uga jeednaa qalbigu inuu marba wax ku saanwabi karo ko abubakr jacaylkiisu kii dhabtahaa wey fa afzaca dalik arrintaasi waxay argagax gelisay afzac fazc waa argagax ashraafa quraysh nimankii qurayshkaaba qabiiladii dhakooyinka u ahaa fa arsaluu waxay cid u direen ila bni thaqina ninkii suldaanka suldaankii magangeliyay abubakr ayay cid u direen war bal soo carar bay idhahdeen waxbaa soo kordhay faqadima calayhim wuu usoo galay faqaaluu waxay idhaahdeen iyagoo cawday innaa kunnaa waxaanu ahayn qad ajarnaa abaabakri abaabakar magan baanu ka dhignay bijiwaarika magangelyadaadii waxaanu ku magangelinay magantaadii maanaan dayneeni calaa an yacbuda rabbahu fii daari inuu ilaahay ku caabudo xaafadiisa faqad jaawaza daalika arrintaa wuu gudbay jaawaza mujaawazadu waa gudubka weye sidaa darteed baa jawaaz baa la idhahdaa baasboorka waxbaa ila dalalka lagu gudbaaye erayada yar markaa kugu cusubun baan doonaya inaa calaamadiyo ilaan taariikhna waa ka qaadanayna luqadana waad ka faa'idaysanaysa marka arrinkii aynu isla ogeynba ninkii u dhaafay fabtanaa masjidan bifinaai daari waa kaa masaajid halkaa ka dhistay mawlac ayuu ka dhistay fa aclana bisalaati salaadiibuu kor u qaaday waalqiraa'ati fiihi iyo masaajidka dhexdiisa in wax lagu akriyana kor buu u qaaday wa inaa qad khashinaa waxaanu ka cabsanay bay idhah ninyow ninkaaga suldaanka abubakar daganta ka dhiga waxaanu ka cabsanaynaa an yaftina nisaa'una wa abnaa'una inay dadka maatida ahay dumarkii caruurtu naga ibtiloodaan oy naga islaamaan sidaasay yidhahdeen fain axaba hadduu jecelaya an yaktasira inuu ku gaabsado calaa an yacbuda rabbahu bifinaai daarih inuu ilaahay ku caabudo xaafadiisa guriga dhexdiisa hadduu ilaahay ku caabudayo facala facala dee ha sameeyo mar arrinkiisu hadduu ku egaanayo halkaa ha sameeyo saasay yidhaahdeen waay wain abaa hadduu diido ilaa an yafcala dalik arrintaa aanu u diidnay inuu sameeyo mooyaane hadduu karuqaadidaa dayn waayo bay idhahdeen fasalhu waxaad weydiisataa an yarudda ilayka dimataka magantaadi inuu kuusoo celiyo dimadii iyo jiwaarku iyo waa isku mid un macnaha waxa wey ninkani magan buu ka hayay dimaduna waa magta aayadii qur-aanka maxay laa yaqduuna fi muuminin ilan walaa dima gaalku qof muumin ah uma dhawro oo uma tixgeliyo xigto iyo magan midna ilan walaa dima marka magantii ha kuu celiyo maganta ku ahaa fa inaa qad karihnaa anagu waxaanu nacnay an nakfiraka inaanu ballanta kaaga baxno khafara ballantiibuu jabiyo wey naqada alcahda oo kale inaanu ballanta kaaga baxno waanu diidna oo sharaftaada meel walasnaa manihin nihin muqiriina kuwa daynaya ila abi bakrin abubakar kuma daynayna bayna alisticlaan warbaahintaa uu gelinaya khayrka iyo qur-aan karu akriska ah kuma daynayno lagama yaabo fa atabnu daqina ababakr abubakar buu u yimi ninkii suldaanka ahaa ee magan fa qaala lahu wuxuu ihi qad calimta niyo waxaad ogaatay alladii ballantii caaqadtu laka caleyh aan kugula heshiiye caqadku ilaa waa heshiisi ballantaynu niyo ku heshiyna abubakar waad garanaysa oo dee waxayd inaad guriga fadhido waa xuurto sideeda ahoo waxay rabaan arrimo way sii kala way iyaga xaggooda dee way istaraatiijyaday degayaano dadka in xaqa laga joojiyo ko hadday kari waayeenna in lagu caburiyo oo meela lagu arjumo ayay doonayaan ilaa waxay ogsoon yihiin mar walba kolka isbarbar yimaadaan xaq iyo baatil inuu xaqu ku cabayo fa idaa huwa zaahiq sida had iyo jeer marka lagu dhufto dhagaxa quraarada hadii iminka dhagax iyo quraarad la iska hor keeno waa sawirku qur-aanku bixinaye fayadmaqu dee bahashaa dhagaxunbaa ayabaa karadiraya fasdac bimaa tuumar haddaba wuxuu yihi fa an taqsira calaa dalik inaad arrintaa ku gaabsato xaafad jooga wa ima an tarjica ilaya dimati dee inaad magintaydi isoo celiso war ama magantaydi inaad isoo celin ama shardigii hore aad socotiin fa innii laa uxibu anigu ma jecli buui haddaan ahay suldaankan ibnu dakiina la ydhaah an tasmaca alcarab qabiilada carbeed inay maqasho annii ukfirtu in aniga la igu ballan jabiyey fii rajulin nin caqadtu lahu aan u saxeexo aan u guntay ninaan magan geliyay ikfaarku khafara waatayn hore usoo sheegin ukhfirtu waa tii wey nin magantayda ahaa in magantii laygu jabiyey taa inay carabi maqasho ma doonayo oo qabaayilka had iyo jeer arrintaa aad bay utixgeliyaan magantooda in la ilaaliyo haddii mid iyaga magantooda la diliyo haddii mid iyaga kamida la dilo waa isugu mid un marka carabtu dee haddii ay maqasho ibnu daqina ninkii la odhan jiray mid u magan ahaabaa lagala hoos baxay sumcad xuma iigu sugan buudhaadaysa abubakar dee sumcaddaydana waan ilaashanaya intaasuu u dhiibay fa qaala abubakrin baa wuxuu ihi fa innii aruddu calayka jiwaaraka magantaadaan adeer kuu soo celinaya wa ardaa bijiwaari illaah ilaahayna magantiisa raalli ka ah rawaahu lbukhaari kitaabu lbukhaari buu ku sugan yahay ayay qisadani ku sugan tahay adka baari karaysa waayo marka sidii baanay u dhacdao dee ilaahay baa magan geliyey magantii ilaahay baana ku badbaaday oo xataa markii isaga iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam ay sii socdeen jidka dhexe ay qaxeen markii dambe ile nabiga wada haajireene waa kii suraaqat bnu malik ninkii la odhan jiray isagoo heensaysan faraskiisi iyo hubkiisi iyo wixii isagoo ku gaashaaman waa kii soo duldhigay iyaga helay dabeedna waa kii ilaahay ka qabtay farasku la la dhacay haddaba wakaana dalika arrintaas waxay ahayd ballantaa abubakar laga baxay waxay noqotay sababan sababbay u ahayd liisaali adan cadiim dhibaato weyn inay soo gaadho ilaa abibakrin radi allahu canhu abubakar in dhibaato weyn soo gaadho waxa u sabab ahaa ballantaa lagu jabiyey markuu ninkii garabkiisa ka baxay ayaa dabeedna dee waxyaabo qardoofooyin ahoo badani naf iyo maalba ay ka soo gaadheen lamase delinoo daaca iyo aflagaadada ayaa waxaa mooyaane ilaahay baa magantiisa uu ahaa wa kaana dalika sababan ballankabaxaasi wuxuu ahaa sabab ama taas liisaali isaalku waa gaadhsiinta isaali adan cadiim dhibaato weyn ayaa soo gaadhay abubakar marka intaasina waa maqaal ku saabsan abubakar iyo dee waxa ka eriyey beledkiisi ee u hayn waayo saas weeye oo dee kolba cidda xoog roonaata ahlulxaqi wa ahlulbaatil ayaa dalka iyo taladiisa iyo marka jihayntiisa ayaa haynaya waana lagu loolamaya dadka iyo dalka ayaa la isku haystaa iyo du caalamkaynu ku noolaa ayaa la isku haysanaya xarbiga iyo siraacu qolo waliba waxay og tahay qolada xoog badata un mabdaeedu mabda soconayo ahlulbaatilku waxay ogyihin hadday xoog bataan inay waxooda badeecadooda geyn karayaan ciddii xaq wadaana dee marka ay xoog badato xaqibaa kor ukacay marka in fara badan halka laga tirada laga eegaya taas wabiljumla haddaynu soo duuduubna bui arrinta falam yaklu kama nabadgelin axadun min almuslimiina cidka nabad falam yaklu axadu min almuslimiin muslimiinta mid kamidi kama nabadgelin min adiyatin laaqatu laxiqatu dhibaato soo gaadha cidka ka nabad gashay ma jirto adiya waa baabk maadadii adaawn dhibaato soo gaadhay cid ka nabad gashay ma jirto cid walba dhib baa soo gaadhay walaakin kullu dalika dhibkaa soo gaadhaya asxaabta daaca sudan daaca wuu lumay sudan bilaa macnu ku dhacay axlo sudan an yutraka sudan tii suurat lqiyaama ay sheegayso qof bani aadamkuma wuxuu u maleeyay an yutraka sudan in la iska daynayo on la xisaabinayo marka raaca sudan wuxuu ku macno la-aan buu ku dhacay dhibaatadaas oo dhan macno la-aan bay ku dambeysay tilqaa sabatihim marka loo eego sugnaanshahooda tujaaha sabatihim sugnaanshahooda ay sugnaadeen iyo wa cadiimi iimaanihim iimaankooda oo weyn ayaa waxalla wixii lasoo soo gaadhsiinayay macnola-aan ka dhigay wax kasta oo dhib ahaayoo lagu hayo wixii looga jeeday u hirgeli waayo maxaa looga jeeday dhibka waxaa looga jeeda inay diintooda ka cararaan ay ka noqdaan taasi way suuraba wey ah, waxa manaha sabaad iyo inaan weyn manaha gomadaha lowgay u aaseen ilaahay kasoo dhalaaleen fa inahum muslimiintaasi lam yuslimuu uma islaamin liqaradin dunyawiy arrin adduunye uma islaamin yarjuuna xusuulahu oo ay rajaynayaan inay xasiliyaan arrin adduunye oo ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan ma ahayn arrinku waay waayo dee dunyadoodii iyo dalkoodii baabay ka tegayeen haddaba fayasul waxaa sahlanaan lahaa irjaacuhum in laga celiyo diinta haddii arrin adduunye ay u islaami lahaayeen dee marka la dhibo waxay odhan lahaayeen war ka doorbaaba ka dardhasha dardhashay eh, inaga daaya dunyan ayaynaan helin war ka noqon laha waxaanu doonayna ayay odhan lahaayeen fayashul irjaacuhu waxaa sahlanaan lahaa in la celiyo asalkeedaba qofka mabda leh mabdaa yasbur wayasmud calayh wuu ku sabraa waanu u dhabar adaygaa qofka mabda leh qofka maslaxad lehina waxa weeye dabayxagaadaas oo kale sidaa halkaa kaaga hayso de inbaa bilo yar kadib jiilaashu kugu dhufanaya dabeedna foora halkaa kasoo dhacaya dabeedna mid kale halkaa kasoo boodaya waa saas oo kale maalin xisbigan la socda maalinna xisbigan maalin kaloo caayaya maalinna wuu amaanaya maalin kolba dhan buu ridaya qofka marka ilaahay iyo ummaddu cid waliba wax ku talagalayaa ma jiro waxaa la odhanaya war hebel meel loogu soo hagaaga male ee naga daaya ee la odhanaya laakin hebel wallahi qowl buu leeyahay meel loogu sahag oo nin wax lala qaadan karo go-aan lala qaadan karo marka nimanka waxa ugu waclaa inay sabraan waa taas wey walaakin wafaqahum allah ilaahay baa waafajiya asxaabta liidraaki xaqiiqat liimaan iimaanka dhabnimadiisi inay haleelaan fara-aw kula shayin wax walba waxay u arkeen duunahu imaamka ka sokeeya sahlan wax furud wax kasta oo iimaanka ka sokeeya oo iimaanka adag loo marayaba ilan iimaanka adag waxaa loo marayaa hawl culus wax fudud bay u arkeen waxay idhahdeen ah, kol hadduu iimaankeenu iimaankeena kusii quweysanay taasina waa in uu raaciyo wey oo dhowr asxaabi sheegnay oo rag iyo dumarba leh laakiin taa macnaheedu ma aha in intan aynu sheegnay dhibku ku egaa waa arin caamahoo soo wada gaari jiray dadka walamaa ra'aa kufaaru quraysh nimankii qurayshe reer maka kolkay arkeen ana dalika aladaa dhibaatadan lagu garaacayo asxaabta maalne ee guryale ee jidhle lam yujdihim nafcan inaanu dheef u kordhinin ijdaaga laftiisaa nafciya ajdaa yujdi ijdaaan macnaa waa nafci nafciguna waa raacsan yihin lam yujdihim nafcan wax dheefa inaanu ukordhin raggii ay tumayeen ay garaacayeen inay tii waxba kordhin weyday kolkay arkeen bal kulamaa zaadu lmuslimiina adan mar kastoo muslimiinta ay dhibaato u kordhiyaan isdaada yaqiinuhum yaqiintooda unbaa korodha yaqiinta ay imaanka uleeyihiin leeyihiin unbaa sii korodha mar kasta oo ay waxyeelaan wuu sii qarqarxaa islaamku ehelkiisibaa sii ba taageerayaashiisiiyo iyo uhiiliyayaashiisibaa sii kordha jawaabteedii waa ta markii haddaba sidaa ay qurayshi aragtay waxa ay dhib geysaneen inaanu waxba kordhinayn ijtamacuu lishuuraa wadatashi baa loo kulmay fii maa baynahum dhexdooda ashuuraa waa tashiga wa amrun baynahum waxaa la bal isu keenkeena istaraatiijiyadii garaacidda aan wax ka bedelnay waasaynu kasoo hadlaya inaynu lahayn dagaaladii macatabku dirirkaa kiristanku hogaaminayay dhowr boqol oo sanadood ka hor gaaladu ah waa ku yidhi aan bedelo waran waranku taagga ah aynu weerarka una aan bedelo oo mid afkaareed iyo ideolojiyaad kale aan u guurno ayay idhaaheen marka nimankan qureysheedna waxay idhahan war tunmay tunmay nimankii oo wax walba ku xidhnayo istaagi weyne bal hala tashado ijtamacuu lishuura fiimaa baynahum way tashadeen marka daarunadu waa lagu shiray faqaala lahum waxa uu ku yihi cutbat bnu rabiica alcabshari ninkaasoo min bani cabdi cabdishamsin ibni cabdimanaaf qabiiladaasu ka mid ahaa nabigaa tirtinadiisuba galaysa wa kaana sayidan muaacan fii qawmi sayidan buu ninkan ahaa hormuud muaacan fii qawmi qoladiisana mid laga dhex adeecsan yahay macnaheedu waa maxay nin waxa uu ahaa laga arinkeena buu ahaa xaggooda marka la eego iyaguna aqbalkeen bay u ahaayeen mudaacan fii qowmi ninkaasoo kamid ahaa kuwii mustahziyiinta ayaa wuxuu i tan uu soo jeediyey yaa macshara quraysh waa reer quraysheedo alaa aquumu limuxammadin fa ukallimah waar dee maxamed aan u la soo hadla buuli bal ninkan anigaa dee muddaynu ku wadnaye bal aan wadahadal la furo wadahadal ilaa markii hore nagtaynuu xarfino socon weyne haddaba bal aan la bilaaba buui wadahadal iyo camaliyatu salaam ah, miiska wadahadalka aan u guurno wa acridu calayhi umuuran arimana aan u bandhigo acrid waa cardigu waa bandhiga arimaan u bandhigaya ile mar haddii la wada hadlayo waa in arrin lasoo bandhigo callahu waxaa laga yaabaa waa lacaladii un lacalaba marka callahu waxaa laga yaabaa yaqbalu bacdahaa arrimaha aan u bandhiga inuu qaarkood aqbalo waxaa laga yaabaa waxyaabaha usoo bandhigo in uu ah, qaarkood aqbalo compromiseka waxaa idhahdaano muxadafo intoo la sameeyo tanaazul daalacnaazil baa la idhaha kana kata kana kata kan saasoo fa nucdiyahu iyaaha waxaasaynu siin doonaa wayakufu canaa wuu iska kayn deyn doona wayakufu canaa wuu ina dayn intaan arrimo idhaahdo taa iyo taa iyo taa iyo taa aan ku yeelo ya fanucdiyahu iyaaha aan ku siino aan siina marka wayakufu cana hayna daayu war mar unaan kala nasan ee heegan baynu ku jirnaaynnana waa kadeedanaye waxyaabaan u bandhigi waxyaabaha adkuiga aqbalana waynu siino dawina dayn faqaaluu waxay yaa abalwaliid abalwaliidna waa kunyadiisa kunyadana carabtu had iyo jeer waxay isugu yeelaan qofka marka ay mudnaan siinayaan ama tixgelin la siinayo abalwaliid abaa fulaan weliil inanka laydhaa aabbihiiyo dee faqum ilayhi fakalimhu bal adugu u tagoo la hadal arinkaa waxaanu kuu siinay awood maandhays baad u haysataaye bal dhaqaajiyo la hadal bayda laga bilaabo saacadda oona kuu xil saarno cid kugu qabsanaysaa ma jirta wadahadal lafur maxamed waxay soo dirayaan afhayeenkoodii iblaysku ka dhex hadlayay fakalamahu ilaa rasuuli laahi fadahaba ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wahuwa yusali wahuwa yusalli fi lmasjid nebiguu u tegey isagoo nebiguna kacbada ilaahay iyo masjidulxaraamka ku dhex tukanaya faqaala markaasaa wuxuu yidhi wuu la soo fadhiistay nebiga ila masaajki eeriyadaba iyaga hayste dirqi ugu ogolyi nebigade wuxuu markaa nebiga ku yidhi yabna akhi inankaan adeerka u ahayo adeer inaka mina de anagu baad naga mid ahay ina reerkaabaad ahay xayu qad calimta halkii aad ogeyd baad ka soo jeeda min khiyaarinaa dadkii noogu wanaagsanaa xasaban xagga sharafta wa nasaban xagga dhaladka quraysh halkii jilibkii ugu wanaagsanaa ayaad kasoo jeedaa xasabkii iyo nasabku waa sharafta iyo dhaladka nin sharaf leh oo dhalad abaad tahay wainaka adigu qad atayta qowmaka tolkaa waxaad ula timi adeer waxa uu doonayaa salafkii yaraaye baabu ardaaga la odhan jiray inuu ku istaalo dadka ducafadii ay ula iman jireen cidday harawsanayaan war hebel bee reerkaad ka mid ahay sidanaa weligiin baabayaashin caynka lahay waxaasaa laydinku yaqaanay macnaheeda waxaa loo soo abaaranayaa uusoo araaranayaa sidii tolka noqo kol iyo kabtoona lagama dhex baxe hadaad ka dhex baxdo kurtin baa kumudiye kada adeer buu soo wada <laughs> alkuu socdaa halkaa waay markaasuu dabeetana yihi waqad atayta qawmaka biamrin cadiim adeer tolkaa waxaad ula timi arin weyn oo amakaag iyo infriid lagu keentay oo maxay weye arinkaas faraqta bihi jamaacatahum midnimadoodii waad kala kaxays furadu waa kala tagi adeer tolkuu midaysta waad kala kaxay wasafahta axlaamahum caqligoodiina nacas baad ka dhigtay axlaamta waa cuquush safiih adeer caqligiina waxaad ka dhigtay mid jaanjaan oo waxba fahmayn tolkaa wacibta aalihatahum ilaahyaashoodiina waa cay iyo wadiinahum diintoodii wakafarta waxaad gaal ka dhigtay man madaa waxii tegayoo min aabbaa'ihim aabbayaashoodii horena gaalay ahaayeen baad tidhaahdeen odayaashii dhintaynu isla garanayno iyo raggii waaweynaa gaal midhan baad ka dhigtay waay intaas markuu kula soo wareegay ardaagii ayaa wuxuu hi fasmac minii adeer iga yar dhegeyso acridu calayka umuuran arrimaan ku yar bandhigaya maxamedow dee saasaynu isku ahayne arrimaan ku yar bandhigayaa iga dhegeyso tanduru fiihaa weliba waad eegi arrimaha ah. waad ka fiirsanoo diraasad baad ku samayn lacalaka waxaa laga yaabaa taqbalu minha bacdaha inaad qaarkeed aqbasho arimahaasi waa arrime istraatiijiya ku saameynayo qiimo kuule waxaa laga yaabaa in ay arrimahaas ehm, aada qaarkood aqbasho oonu kuu yeelo waxweyn buu uga dhigaya ile qofka liita wax yar baa la weyn waxa weynina wuu la yaryahay marka dadku dee waxaa la ydhaha qofku siduu yahay buu ku moodaaye sidii uu isagu ahaabuu nebigana mooday oo luqadii iyagu ay ku wada hadli jireen qabaailkooda iyo dhakaweyntooda ayuu nebiga uga yimid oo uu doonaya inuu shaksiyadiisa ku furaysado wuxuu ihi lacallaka taqbalu minha bacdaha arrimaha aan kuu bandhigi doono qaar baa laga yaaba inaad aqbasho oo dee wax la diidi karaba maha wey macnaha fa calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi qul bal hadda soo jeedi arrimahaa yaa abalwaliid abalwaliidow asmac waan kaa maqli doonaaye marka culimadu waxay leeyihiin muxaliliin tahay waxaa laga fahmaya halkaa qofka muslimka ah inuu yahay an yakuuna qaabilan lilxiwaar wawaasican lisadr wawaasica sadru qofku inuu yahay qof naaftiisu ay ballaarantahay muslimka ahay ama daaciga ahay oo geli kara gaal kasta iyo mid xumaan kasta iyo balaayo kasta sheegaya isku dayi kara inuu waxna u sheego waxna ka dhagaysto wuxuu ku doodayana ka qanciyo xujo siiya arinka la dhilgareeya ninkan dee ereygu ku isticmaalay nebigu abalwaliid buu ugu yeedhaya oo kunyadii aynu soo sheegayna ee qoladii soo diraysayna ay idhahdeen qum ya abalwaliid abalwaliid bal hadda soo waan dhegaysan doonaaye eh, hadda kasii daabu waxa uu kasii daynayana waad arki doontaa inay beliya baas tahay iyo gaalnimo buurbuuran intaa uu dhegaysanayaa nebigu laakiin markii uu isaguna tiisa kusii daayey uu buufiyey wixii uu sheegaya oo dhan ilaa uu dhagaha qabsaday saynu arki doono waay laakiin inuu qofkuna cid la hadli maayo mid xaq ka doodaya waxba maaragtay isla eegi kari mayno dadka qaarkood inaan waxu sheego ama dacwad u fidiyaa waa iga xidhan tahay maya rasuulku sala allahu calayhi wasalam doodanuu ninkan la furay fa qaala wuxu uhi ya bna akhi ina walaalkayow in kunta turiidu haddii aada doonaysa bimaa ji'ta bihi waxan aada la timid oo min haada alamr diintanaad wado wey ee aada la timi hadaad ku raadinaysa adeer maalan xoolo hadaad xoolo doortay adeer oo waxala waxala tukasho ah qur-aan akhrisa aad xoolo un adeer ku raadinayso jinaa laka waa jamacnaa laka waxaanu ku ururinaya min amwaalina xoolaha iyagaanu soo ururin xataa takuuna akaranaa maalan ilaa aanu kaa dhigno ka noogu taajirsanba hosho wuxuu arki jiray inuu ninka goolaafsamaa fii sabiili lmaal wa fii sabiili hunguri wa fii sabiili riaasa waxaasun buu arki jir waxa lagu dee dagaalamo ya ayuunbu intan u arki jir qabaa'il ku dagaalamaan wax lagu kala dhacee waxaasaa waradeer wuxuu i dadka nagu xoolo badan baanu qani baanu kaa dhigaya wain kunta turiidu sharafan warni haddaad sharaf ku dili tahay oo aanad maal doonayn inaad maamuus doonayso sawadnaaka calayna madax baanu kaaga annagaad madax noo noqon baadeer madaxnimadaa waanu kuu saxeix leanno faraanu kaaga gubana sawadnaaka calayna qudhayadood madax noo noqonto xataa laa naqdaca amran ilaa aanaan arinba go-aaminin duunaka la-aanta ninka jermaanka ah ee go-aamada saxeexaad noqon doonta laa naqdacu amran duunak la-aantaa arin ma saxeexi doono go-aan jirayaa ma jiro aana saxeexin ninka ugu sareeyubaa cid walba gudiyaasha soo shira faynali u saxeexa marka ninka ma saxeexaad noqono wain kunta turiidu mulkan hadaad boqortooyo doonayso malaknacaka calayna boqortooyo adiga iyo caruurtaadu aad kala dhaxashaan ayaanu adeer ku siin doonaa waaya waina haada almr wain kaana haada wain kaana haada aladii yatiika arinkan kuu imanaya adeer haduu yahay ri'yan min aljin dardaraad xagga maaragtay jinka ah ilan gaal uray <laughs> haddii adeer lagu duubsaday oo aada yara silan tahayna ri'yan min aljini waa dardaraad iyo surucyo agga jinka ah oo adeer waxba ku dursadeenna laa tastaiicu raddahu oo aanad kari karaynin inaad ka celiso can nafsika naftaada hadaad silan tahay oo jinku dardaro waxaad iska deerifayn karayso aanu ahayna dalabnaa laka waxaan ku raadin doonaa aalab mise aiba keebuli kayga waa alab bule waa alab aiba dhakhtar baan ku raadin ama dawo labada waa laydhaa waa daaweyn wey adeer waa lagu daaweyn doonaa dujinku dardarayna waaya wa badalnaa fiihi dawadaa waxaan ku dhiibi badligu waa dhiibida amwaalanaa xoolahayaga xoolo badan baanu adeer ku bixin doonaa bilaa caleyk si kuu daweyn lahay xataa nubriaka minhu ilaa aanu kaa bogsiino beridu waa bogsashada xataa nubriaka minhu ilaa aanu ku bogsiinayna dhaqaalo badan baanu adeer ku bixin oo waanu ku tabiibiyo tabiibkaaga waanu u safri doonaade fainahu wuu sababeynaya wuxuu ihi fainahu arinku wuxuu yihi rubamaa halaba inuu ka xoog bataa laga yaabaa attaabicu ka socdaa jinka la socdaa cala rajuli qofkii uu la socday inuu ka xoog bataa laga yaabaa xataa yudaawaa jeero u baahda in la daweeyo qof waliba jin buu leeya qaar buu jinku ka xoog bataaye daadar hadduu kula soo kacayo uu ku duufsaday jinku daadar waanu ku dawayn doonaa marka taabicu waa mid walba waxbaa daba socda marka rawxaanta adeer haddii rawxaani ku raacsan tahay ehm, way dhacdaa mararka qaarkood dad ay ka xoog bataane waana ku daweyn waa maaragtay way jirtaa bul xataa yudaawa jiro aanu ku daweyn waa afniishaar khatar ah faqaala calayhi salaatu wasalaam marka nebiguna wuxuu yihi u dhegaysanayay bal intaasoo dhan buu akriyayaaoo qurunqalaal ah marka wuu iska dhegeysa waay markaa nebiguna waxau ihi faqad faraqta ma ka baxday ya abalwariid abalwariidoo ma dhamaysatay hadalka wadaagi mayle ma dhamaysay bu qaala wuxuu hi nacam anigu dhamayst wax la waxnhaye qaala wuxuu hi fasmac minii bal haddaba ana yar dhegeyso kuma dhegaysanayo ma oran karayo faqara'a marka rasuulku waxa uu akhriyey rasuululahi sal allahu calayh wasalam awala suurati fusilat suuratu fusilat ilaa aayadda saddex-iyo tobnaad ilaa aayadda afariyo tobnaad buu akhriyey kow macnaheeda dib baynugu soo noqon waxa ku jira marka fain acraduu fain acraduu faqul andartukum saaciqatan midla saaciqati caadin wa tamuud id jaa'atum arasuulu min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah qaaluu low shaaa rabbuna laanzla malaaikata fainaa bima ursiltum bihi kaafiriin intaasaa qur-aanka aayadda ayaadkaa u dambaysa haddii ay nimankaasi sii jeedsadaan danabyadii iyo gantaalihii ku dhacay reer samuud ha iska jireen waaya aayaadka bal dib baynu macnahooda ugu soo noqon doonaa fa amsaka cutbatu ninkii cutbo la yidhaahdaa markuu afar iyo tobanka aayadood hanjabaada lagu soo ilaahay kusoo gebageyey markuu dhegaystay amsaka cutbat ninkii la laodhan jire nabiga la doodayay waxa uu qabsaday bifiihi afkusaa gacanta u saaray ah, marka waxa weyaan waataynu idhaahno qofkii ama kagii afkala qaad baa ku dhacay afkala qaad ama gacantu afka saaray ah, war hayaa ka daawey wanaashadahu wuxuu nabiga ku dhaariyey araxim ah, tolka ay yihiin tolka aynu nahayd daraadeed an yakufa can daalika balaayadaa inuu soo wado inuu joojiyo afcarbeedku aada u yaqaanaa ah. marka si fiican buu u garanayaa hanjabaadan iyo heerka ay taagantay ah, cidda aada la hadlaysa mustawihii ugu sareeye ugu digniinta cuslaa in kaarkii ugu casaa loo taagay buu halkaa ka arkay markaa intuu gacanta afka saaray buu naashadahu raxim tolnimadiibuu ku dhaaray an yakufa can daalik adeer inaga jooji buui bilaa caleyk adeer halkaa maraysa cagtawdhig adeer cagtawdhig waaya falamaa rajaca cudbatu cudba markuu noqday sa'aluuhu way waraysteenoo shir jaraa'id bay la yeesheen qoladii uu matalayay markaasu isaguna soo jeedinta sameeyey jawigiisiiba afar iyo tobankan aayadood ayaa bedelay aynu afar iyo tobankii aayadood macnahooda si yaroo fudud u dulmarno iyo nuxurka ay xambaarsan yihiin iyo waxa ay ka hadlayaan muuqaal bay ka bixinayaan aayaadka qur-aanka haddana siday carabi u beenisay haddana dadka iyo qaybahooda haddana awoodda ilaahay haddana awooddaa ilaahay cidda diidda ee dafirta waxa ku dhici doona iyo tusaalaheediiy ummado hore ah waaya jawaabtana wuxuu u doorbiday rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu qur-aanka ka dhigo wuxuu dareemayaa qowlka ilaahay inuu kaga munaasibsan yahay halkan jawaabta waa xujada ugu qaadis waa waxa weeyaan waa shay baaliqa oo xeel dheer balaaq weeye halkiisu dhacaya bismi illaahi araxiim xaamiin tanziilu min araxmaani araxiim waa qur'aan ilaahay uu soo dejiyey ilaha araxmaan araxiim kitaabun fusilat aayaatu waa kitaab aayadihiisa aada loo cadcadeeyey qur'aanan carabiyan qur'aan luqada carabiga kusoo dega weye liqowmin yaclamuun ciddii aqoon leh ayaa loogu talagalay bashiiran wa nadiiran wuxuu bushaaraynayaa u digayaa bani aadamka ama jin fa acrada akaruhum dadka intoodii badbayd buu yidhi waa kasii jeedsadeen qur-aankii fahum laa yasmacuun maba maqlayaan oo dhegaba umale wa qaaluu waxay idhaahdeen buu yidhi gaaladii quluubunaa fii akina yagu fujaan buu ku balladan yahay ama silxad buu ku jiraa mimaa tadcuuna ilayhi wax allo waxa aada noogu yeedhaysa yaga gaari maayaan wa fii aadaanina waqrun dhegaha iyagana culays baa saaran waanu ka dhaga culusnay waxaad akhriyaysa wa min beynina wa beynika xijaab annaga iyo adiga dayr baa inoo dhexeeya maxamedow hadalkaaguna soo gaari maayo facmal inanaa caamiluun adigu dantaada iyo muraadkaaga wado oo shaqayso anana diintayadaanu ku camal falayna bay dhahan gaaladii qur-aankaa ka warramaya kan fadhiya iyo lodkiisii wixii ay yidhahdeen buu qur-aanku ka warramaya isagu dhegeysanaya gaalka qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow inamaa ana basharu milukum anigu bani aadam idinkoo kale baan ahay yuuxaa ilaya waxaa la ii sheegay annamaa ilaahukum ilaahun waaxid ilaahiinu inuu yahay ilaah keliya fastaqiimuu ilayhi isaga ku toosnaada wastakfiruuhu dembi dhaaf weydiis wa weylun lilmushrikiin ka alle ka gaaloobunba halaag leh alladiina gaaladaasoo laa yu'tuuna azakaa aan sakada samafalka a bixinaynin ee bulshada lagu caawiyo wahum bilaakhirati hum kaafiruun aakhirana way ka gaaloobeenoo way dafireen ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka ilaahay rumeeye camal fiican sameeyey lahum ajrun kayru mamnuun abaalmarin aan laga mamnuucayn bay leeyihi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow gaalada la dood baa ilahay wey waa doodu jawaabteeda siinaya a inakum idinku gaaloy latakfuruuna ma waxaa ka gaalowdeen oo dafirteen oo deedifayseen biladii khalaqa alard ilaaha dhulka abuuray fii yowmeyni laba maalmood gudahood wa tajcaluuna lahu andaadan sanamyaal xulxulahoo burburan baa u samayseen daalika rabbulcaalamiin ilaaha awoodaa leh waa ilaaha caalamiinta iska leh wa jacala fiiha dhulkii ilaahay waxa uu dhex dhigay rawaasiyo buuro min fawqihaa dhulka guudkiisuu buuro ku rakibay wa qadara fiihaa waxa uu qorsheeyey dhulkii wa baaraka fiihaa dhulkiibuu barakeeyey ama wabaaraka fiihaa buurahana uu barakeeyeyo biyo iyo macdan ayaaba laga marin laayahay iyo khayraad waqadara fiiha wuxuu qorsheeyey dhulkii aqwaasahaa wixii laga dheefsanayay oo marna dee madarku marba meel buu u badan yahay madarkan isbedbedelaya waa qorshe alleh fii arbacati ayaam afar maalmood gudahood ayaa cirkaa iyo dhulka iyo waxa dhulka dhex saaran dul saaran oo dhan ee buura iyo badaleh ilaahay isku hagaajiyey sawaan lisaa'iliin afartaasi sawaan iyadoo isku mid a ah afar maalmoodoo isdhaadheerayn wey isku mid ah lisaa'iliin haadaa jawaabun lisaa'iliin intaasoo dhan waxay jawaabaka kuwa wax wareysanaya uma istawaa ila asamaa ilaahay samada ayuu qasdiyey wahiya dukhaan waa istiwuhu meelihii uu ahaa weeye qasadkee eh. ilaa saddex macnuu yeeshaaye ilaahay wuxuu u qasdiyey samadii abuurkeedii wahiya dukhaan iyada oo qiiqa ah faqaala lahaa walilard dhulkii iyo samadii buu ilaahay amar siiyo wuxuu ku yidhi itiyaa soo dhaqaajiya ama yimaada dawcan aw karhan idinkoo ama dirqiyan ama ay aqbalaya hadday aqbali weydaa waa qasabuune sidaan doonayo ku hagaaga oo ku abuurma qaala taa waxay yidhaahdeen cirkiiyo dhulkii intay hadleen ataynaa daa'iciin ilaahay u nimid annaga oo sidaa doonaysa ayaanu u nimid annagoo ku adeecsan faqadaahunna ilaahay waxa uu ka yeelay sabca samaawaat toddoba samo fii yowmeyni laba maalmood markaa labadaa maalmood iyo afartii lixdaas kownkii ku abuurmay wa awxaa fii kulli samaain amraha samo walba arinkeedii buu ilaahay u waxyooday iyo malaa'igtii ka dhex shaqaynaysay iyo wixii ka fulayay wazayana samaa addunya samada sokana waxaanu bilic uga dhignay oo aanu ku qurxinay buu ilaahay yidhi bimasaabiixa faynuusyo iyo tiriigyo iyo meerayaal cajiibahoo xidigaa ah. wa xifdan wa waxafidnaha xifdan xidigahaasina waa gantaalo lagu ilaalinayo samooyinka dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim dalika arintaasi taqdiir waa qorshayn iyo habayn alcasiizi alcaliim ilaaha labadaasi faleh leh fain acraduu hadaba gaaladaasi haddii ay kasii jeedsadaan towxiid rububiya wa towxiid aluluhiya oo halkaa ka muuqdo ilaahay uu cadeeyay awoodihiisa haday kasii jeedsadaan faqul waxaad tidhaahdaa nabi maxamedoo fariinta u gudbiyo andartukum waxaan idinka digay oo aan idinku hanjabayaa saaciqatan gantaalo iyo wax sida danabkoo kale ah oo midla saaciqati caadin wa tamuud labadaa ummadoode reer tamuud iyo reer caad suurtii iyo danabkii iyo qayladii lagu afuufee wadhaha goysoo kale id wakti baa ilaahay u halaagu saaciqada kusii daayey jaa rusulu urusulu rusushoodiibaa u yimid min bayni aydiihim xaggooda horey kaga yimaadeen iyo wa min khalfihim xagga dambeda macnaheedu waxa wey rusushu hor iyo dibba way kaga yimaadeen in badan bay ku wareegeysteen xaqa kor iyo hoosna way ugu dhigeen ile qofka haddaad xagga hore iyo xagga dambeba kaga timaado macnaheedu waa inaad waxaan sharaadiso aad ka dhargiso aan cudurdaar lahayn rusushu waxay ku baaqayeen anlaa tacbuduu ila allah war ilaahay mooye cid kalaha caabudina qaaluu markaa ummadihii waxay idhaahdeen reer caadiiyo reer samuude halaaga mutaystay maqaaladanay yidhaahdeen low shaaa rabbunaa war ilaah iyagu hadduu doonayo laanzala malaaikata malaaig cirka kasoo soo dejin lahaa umar idin markhaati kacaysa idinka fa innaa annagubay ummadaha hore yidhaahdeen bimaa ursiltum wixii laydinku soo diray bihi isaga kaafiruuna waanu ka gaalownay bay ummadahaas yidhaahdeen ereygaa markay yidhaahdeenna saaciqadiibaa ku dhacday markuu halkaa marinayo ayuu dabeetana ninkani yidhi igu filan intaasi e balcagta adeer u dhigo ukaadiyo ilaahaaga saaciqada noo baryeene tol baynu lahaaye tolka u tir buuri <laughs> waaya markii dabeetana halkaa uu marayo ayaa wuxuu faqaala wuxuu ihi falamaa rajaca cusbat cusba wuu noqdoo tolkiibuu u intii nebigu u jawaabay kadib fasaaluhu way weydiiyeen waxay dhahaan maxamedkii miskiinka ahaa maxaad kala soo kulantay ilaya waxay u yaqaaneen inaan markaa awood lahayn faqaala wuxuu ihi wallaahi laqad samictu qowlan hadal baan ka maqlay buui maa samictu milahu qad aanan weligay maqal ila qur-aanku lamid baa hadal kale ka dhex muuqdaaye si ilaahay aanu makhluuqa ula mid ahayn baa ayaa kalaam lkhaaliq aanu ula mid ahayn kalaam lmakhluuq wallaahi maa huwa bishicri ma aha buuhi hadalka ka maqlay gabay walaa bilkahaana nuunuudii faaliyahana maaha walaa bisixri falna maaha aha markuu intaa warbixintii sameeyey ayuu faalladiina raaciyey ila war waliba faallu leeyay warka faalladiisiina wuu dabageliyey alkhabar wa tacliiq faalladiina wuxu uhi yaa macshara quraysh waryaane reer quraysheedow waa nimankii afhayeen ka dhig atiicuunii aniga iga tala qaata buu lii taladana maanta ii daaya fajcaluuhaa qadiyadda ii daaya lii aniga argo-aanka ii daaya buui billah calaykum warkii idinsiiyahe haluu waxaan idin leeyahan go-aan ka dhigaya bui khalluu iska daaya bayna arasuuli ninkaa ah wa bayna maa huwa fiihi iyo wuxuu ku jiro waryaane war talada haddii aniga ii daysaan waxa weeye khalluu bayna arajuli wa bayna maa huwa fiihi ninkaa iyo wuxuu wada isu daaya eerskaga hadha waaya marka uu ka gaabiye inuu idhaahdo aan raacno ha sidii ninkii hiraqle la odhan jiray uu yihi ninkani wuu ka gaabiye isagu wuxuu i adeer isu daaye inaga faraha inaga qaada tactaziluuhu iska daayo ictizaalku waa ka dheeraada fawallaahi buuri layakuunanna likalaamihi hadalkiisa waxa u ahaan doona alladii samictu hadalka ninkaa aan ka maqlay waxa u ahaan doona u mustaqbalka laba un warweyn walle waa laga sheekayn buuri hadalkaa aan ka maqlay warkiisa de waa naba macnaa khabar yasalu cama yatasaaluuna can annabai alcadiim maxay isweydiinayaan baa ilahay uri waxay isweydiinayaan can inaba ilcadiim qur-aankii weynaa warkii weynaayo qur-aanka war muxuu yahay hal huwa sixrun hal huwa kahana hal huwa shicrun war muxuu yahay xaqiiqadiisii garanka saasay isu weydiinayaan isaguna wuxuu hi wallaahi naba halkaa warkiisa in laga sheekayn bu fain tusibhu lcarab haddii carabi ay disho muxamed faqad kufiitumuuhu waxaa laydinkaga kaafiyey bikayrikum cidaan idinka ahayn idinku faraha ka qaado haddii cid kala disho faqad kufiitumuuhu bikayrikum dad kalaa ilahay idinkaga gudbay ah, waa ka nasateen sharkiisa ilaan had jeer haynaga dhintay bay leeyihiin natarabasu bihi raybalmaruuni bay odhan jireen geerida iyo balaayooyinka wareegayaynu la sugi wain yadhar cala alcarab war carab badan baynu ishaynaaye hadduu ka adkaadana oo ninkani uu soo baxo facizhu cizukum sharaftiisu waa sharaftiina eh, ninka waa nin carbeed buui wainkan hadduu soo baxana dee haddii laga adkaado la wiingareeyo ka naso hadduu ninkani muuqdana waa nin carbeed oo inaga inaga mida fa cizuhu cizukum sharaftiisu war waa sharaftiini faqaaluu waxay idhaahdeen laqad saxaraka maxamed wallahi waa kaa kugu caday laqad saxaraka maxamed uu ku sharxay bay faqaaluu laqad saxaraka muxamed war muxamed wuu ku sirxay lanna sidan badee kugumaanaan ninkaasi waanu garanay ninku af la gaado inuu kala wareejinayo faqaala wuxuu hi haadaa ra'yi aniga arinkaygu waa aragti warkiina idiin sheegay ra'yigaygiio tacliiqiiyo faalladiina wataa uba dhaqaajiyeeda o uma carabuu calayhi waxay nebiga u bandhigeen sida soo socota iyo sida soo socotay aayaduhu jawaabta u yihin kaasay u bandhigeen qulyaalkaafiruun baa ka jawaabtay haddana kaa kale u bandhigeen aayadda suuratu yuunus baa ka jawaabtay hadda saasay usii socotay aynu arki doono wixii ay u bandhigeen iyagii baa ula baxay markaa kolba ninkii yaro soo yaro miyirsada ee uu ku soo jiheeyo dhan baa la ysaga duwaya adigu adigu hel adigu saasaa la wadaya ilaa la maray wallahu aclam